alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin slى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaamu abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllah baabu tasliimu bilmacrifati wagayriha wuxuu ku saabsan yahay atasliim salaamid la salaamo qofka bilmacrifati aqoon la yaqaano iyo wakayriha aqoon la-aanba qofka aada salaamayso ee salaamta islaamka aad ku salaami keliya a waxaa un shardiga ah inuu yahay qof muslima leannahu yahuudda iyo nasaarada nabiga calayhi salaam wuxuu yihi salaamta ha ku bilaabina haddayna salaamaanna wacalaykum undhaha wacalaykum laakiin qofka hadduu yahay qof muslima aqoon keliya u salaami maysid haddaanad aqoonin iyo haddaad taqaanaba assalaamu calaykum waad dhehaysaa maxaa yeele waxaan soo maray xuquuqda muslimiinta ay isku leedahay inay kamid tahay assalaam cinda almulaaqaat waidaa laaqaytuhu fasallim calayhi haddaad la kulanto inaad salaamto waa xaqu kugu leeyahay aqoontaad istaqaanaan kuguma lehee islaamnimada uu muslimka yahay buu kugu leeyahay waxaan kaloo soo ogaanay ifshaau salaam salaamtoo la faafiyo inay kamid tahay waxyaalaha jannada lagu galo ee iimaanka uu ku ziyaado ee maxabada lagu helo muslimiinta dhexdooda halkaan soo ogaanay salaamtu inay tahay ismun min asmaai illahi subxaanahu wa tacaala wadacahu fi l ardi magaca uu ilaahay magaciisa kamid ah oo dhulka uu soo dejiyey oo la istamray inaan faafino marka aqoontaad qofka taqaano u salaameysida inuu muslim yahay oo dhan baa u salaamaysaa qala xadathana qutayba ibnu saciid qala xadathana layth ibnu sacdin an yaziid bin abi xabib can abi lkhayr an cabdillahi ibni camr ibn اlcaas radi allahu canhuma ana rajula nin yaa qaala yihi ya rasuul allah rasuul allow ayu lislaami khayr islaamka maxaa u khayr badan ayu khisaari lislaam islaamka xaaladihiisa iyo arrimihiisa kee u khayr badan su-aashaa marka islaamka oo idilmadahe waxay ku saabsan tahay xuquuq lcibaad islaamka xuquuqda uu dadka dhexdooda u geliyey ee ay tahay muslimka inuu walaalkiisa muslimkaa xaqa uu kulehay uu oofiyo tee u wanaagsan gaar ahaan xuquuqda ku tacalluqda alixsaanu waalbiru ilayhim in ixsaan loo sameeyo oo loo wanaag sameeyo tee u khayr badan qaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tudcimu acaama cuntadaad quudinaysaa iyo an tudcima dacaam inaad dadka baahan ama qof baahan oo gaajaysan aada gaajada ka bixiso ood ka reebto waxay kamid tahay islaamka waxaa ugu khayr badan ee ugu fiican beerkiisaas iyo xanuunkaa gaajada hayo inaad qaboojiso farax aada geliso walbahaarkii iyo murugtii meesheedina aada farax geliso wa tuqriu salaama salaamta aada akrinaysaa oo salaami calaa man carafta qofkaadan aqoonin iyo waman lam tacrif calaa man carafta qofkaad taqaanay iyo waman lam tacrif qofkaadan aqoonin kaad garan iyo kaad garanaynina waa iska salaami marka salaamtu maaha keliya qofka inuu weji ka aad ka hesho ama u kugu ammaano ama wax kugu siiye iskeed bay u tahay cibaado u tahay ilahay lagu dhawaanayo subxaana wa tacaala marka ama garaha maaha garan waa iska salaamaysaa dadka qaar baa ilen haddaad salaanto kudhihi kuma wahaa ruuxana salaamay oo dib kuusii weydiina miyaad i garanaysaa marka shaqo kuma laha garasho salaantu salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah waa arrin islaamka uu leeyahay oo ducaa oo las amro in la faafiyo xadiidkuna saxiix weeyaan baabun xadathana musadadu qala xadathana yaziid ibnu zureyc qala xadathana cabdالraxman can saciid bin abi saciidi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam nahaa wuxuu nabigu reebay can ilafniya ardaaga iyo wasucadaad wadooyinka an yujlasa fiiha in la fadhiisto afniyada waa jamcu finaa guriga hortiisa iyo meesha gosada iyo ardaaga iyo waxaa la dhaha afniya la dhahaa sucadaadka waa jidka iyo wadooyinka la qaado in la fadhiisto oo geesaha laga fadhiisto arrintaasna nabiga alayh salaam waa reebay waa nahyi tanziih ama waa nahyi muxarama ah, haddii shuruuddiisa la oofin waayo fa qaala lmuslimuuna muslimiintiiba waxay dhaheen laa nastadiicuhu ka tegiddaas ma karro laa nutiiquhu awood oo malihin inaan ka tagno xadiidkii kale fi saxiix ku sugnaa waxay dhaheen maa lanaa fii majaalisina buddu nataxadathu fiih meelahan aan fadhiisanno kama maarano nabi allow guryo yaryar bay iskaga jireen oo dadka qaadi karin oo khiyaartita iskugu imaato meel la fadhiisto oo lagu sheekaysta aan lahayn marka meeshaa jidka iyo dabadaariskii iyo waddooyinkaasi waaweyn ayaa lagu kala warqaadan jiray oo wixii laisweydiin laisweydiin jiray oo wixii laisku sheegi laisku sheegi jiray marka waxay dheheen kama meel kale ma haysana nabi allow dadkuna waa u baahan yihiin meelo ay fadhiistaan oo ay ku yar nastaan oo ku sheekaystaan howlaha caamka ay isku weydiiyaan way mudan yihiin oo mararka qaar laiskaga sheekaysto masaajidkuna mar walba noqon karo wax adduunka iyo sheekadiisii iyo laqwigiisii iyo waxyaalaha maaragtay qosolkii iyo hadalka dhaadheer iyo masaajid lama tegi karo guryahana intaas ma wada geli karaan oo lalama fadhiisan karo gaar ahaan waxaa dhici karta inan ikhyaarta ama raggu ayna rabin sheekadooda inay haweenka iyo carruurta maqlaan marka waxay dhaheen meeshaa maa noo soo hadhay qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaam amaa la haddayna daynaynin fa acduu siiya xaqahaa dariiqa iyo sucadaadka iyo wadooyinka xaqeeda siiya xaqeeda siiya buu yiri qaaluu waxay dheheen wamaa xaquhaa waddada xaqeeda maxay tahay qaala nabiga calay salaam wuxuu yihi gadu lbasari aragga oo la laabo oo waddada aad fadhido dadkii baa soo mari inaadan indhaha ku taagin oo indhahaada ka laabto oodan raarraacin haweenkii oo kale ama xataa ragga laftirkooda inaad taad fiiriso tacliiqiso tiraahdo kaa wuu dhutinaya iyo kaa waasaa iyo kaawa aad tiraahdo yaa ka dhalan marka hore indhahaada ka laabo dadka ha ku mashquulin wa irshaadu bni sabiil dadkaa waddada maraya ee musaafiriinta ee wadada marayada inaad toosiso qofka magaalada soo galay xaafid hebel waa xagee hebel xaggee degan yahay ayuu kuleeyahay marka qofka noocaas oo kale ee iska dhundhunsanay taayiha ah inaad hanuuniso oo tiraahdo jidkaa iyo jidkaas iyo meeshaasa loo maraa ama aad geyso wa tashmiitu lcaatisi qofka himnisooday inaad u duceyso haddii intaa majliska alla fadhiyo ama qof uu himnisoodana idaa xamid allah hadduu ilahay ku xamdiyo alxamdu lilah u yidhaahdo yarxamuka allah baad dhehaysaa waa xuquuqdii muslimiinta isku lahaayeen wa raddu taxiyati taxiyada iyo salaamta oo la radiyo jid baa ila fadhidaan waa lagu soo mariye qofkii kusoo maro assalaamu calaykum yihaahdaba u dulqaado adigana wacalaykum salaamta la fadhi oo ha ka bakaylin oo ha diidin oo hanicin wacalaykum asalaam arrimahaas marka hadda shaahidka musanifka waxa waya xadidka siyaaqa waxaa loo keenay wa waraddu taxiya taxiyada iyo salaamta iyo masaladaas hadda loo keenay xadid kalo saxiix weeyaan oo alimaam abu daawuudna waa soo saaray fi sunanihi qala xadathana axmed bnu yunus qala xadathana zuhayr qal xadathana kinaanatu mawla safiya can abi hurayrata radi allahu canhu qaal nabiga abu hureyra wuxuu yihi radi allahu canhu abkhalu nnaas dadka kuwa ugu bakilsan man bakila bisalaam waa qofka salaanta ka bakaylay leannahu salaanta culays kuguma hayso wax markaasi ujeedo oo kaleo laga leeyahayna ma laha marka assalaamu calaykum inaad ka bakaysho bakaylimada ugu weyn weyaan qofka halkaa u duceyso tirada nabadgelyo korkaad ahaato ood xoogu farax qalbigiisa geliso arrintaas wax sahlan waayo maca dalika dadka way ku adag tahay walmaqbuunu maqbuun midka qubniga uu ku dhacay qamniga waxa weeyaan waa kado iyo muxuu ahaa khasaare iyo waxaas oo dhanba waa la dhahaa qofka khasaarayna man lam yaruda waa qofkaan radinin qofkaan intii assalaamu calaykum la yiri wacalaykum salaam dhihi waayo asagana waa khasaaray Ah, qof waxaa weya maqbuun ah oo ku dhacay muxuu ahaa eh, qabni u ku dhacay wey wuxuu ku kadsoomay khayrkii iyo wanaaggii uu heli lahaa iyo waajibkii saaraa iska ridideedii ayuu la imaan waayeyoo wahsi iyo cajis baa ku riday wa in xaalad baynaka adiga iyo wa bayna akhiika walaalka hadday ina kala xidho ina kala teedo oo ina kala dhex gasho shajaratun geed fa oowaad wada socoteen oo geed baa marka aggaad ka martay sagan xaggu ka maray waa isku soo dhacdeen haddana fain istadacta haddaad karta an tabda'ahu bisalaam inaad salaam ku bilowdo laa yabda-uka asaga uuna kugu bilaabin inaad kala hormarto haddaad heli karto fafcal kala hormar samee buu nabig aley isalatu wasalaam xadiidku daciif wey lakishada soo maray axaadiis kusaabsanee noocaas aheyd haddii labada qofku jid ay wada socdeen wadadii ay kala leexato ama uu geed iyo saas oo kale kala leexiyo <clears throat> markay isku imaadaan inay isa salaamaan waa soo maray qala xadathana cimran bnu maysarata qala xadathana cabdulwaarith an xuseyn an camr bn shucayb an salim bn mawla cabdillahi bn camr qaal wa kaana ibnu camr wuxuu ahaa cabdullahi ibnu camr ibnu caas idaa sullima calayhi haddii la salaamo fa radda uu salaamtii ka jawaabo oo radiyo zaada waxbuu ku dari jiri assalaamu calaykum haddii la dhaho wacalaykum asalaam waraxmat ullah buu ku dari jiri fa ataytu waan u imaaday wahuwa jaalisun cabdullahi bnu camr bn caas oo fadhiyaa faqultu waxaan ku yidhi assalaamu calaykum baan ku yidhi faqaala wuxuu yihi cabdullaahi assalaamu calaykum waraxmat ullah yani alaykum salam bay ka dhigan tahay waraxmatullah waraxmatullah buu ku daray uma ataytu maratan ukhraa mar kalena u imaaday faqultu waxaan assalaamu calaykum waraxmatullah qaala wuxuu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu saas wey barakaatu baa ugu daray waata soo maray aadam alayhi salaatu wasalaam markii la yihi orod u salaam malaaigtaas fa inahaa taxiyatuka taxiyatu dururiyata min bacdika markuu yihi assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmat ullah fazaadu waraxmat ullah marka asalaamu alayka ayaynu kusoo celiyeen uma ataytuhu maratan ukraa mar kalaan u imaaday faqultu waxaan idhi asalaamu calaykum waraxmat llahi wabarakaatu saddexdiba waa israaciyey kii salaamay faqaala wuxuu yihi asalaamu calaykum waraxmat llahi wabarakaatuhu waiibu salawaatihi igu daray watiibu salawaatihi ilaahay salaadihiisa iyo raxmaadkiisa diibka ee wanaagsanna korkaad ahaatay Ah, waraxmaati ayiba ka wadiib salawaati waraxmaati aayiba bayaan wey idaafadu ayib marka waxaan soo maray shalayto in salaamta muntaha salaam salaamta xagay ku dhamaataa culimadana ay isku qabteen oo qaar ay yidhaahdeen wabarakaatu bay ku dhamaataa ibnu cabaas radia allahu canhu waa kii dhahayay ina muntaha salaad ya hada ina muntaha salaad barakaatu barakaatu bay ku dhamaataa qaar culamada kamidana wamaqfirobta way ku dareen xadiid baa kusoo aroorta sugan qaarkood waxay dhaheen waa lasii wadi karaa intuu asaga uu ziyaadiy adda wa kusii daraysaa waxay u daliishadeen qawluhu tacaala waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha qof hadduu ku salaamo salaantii ku salaamay ka wanaagsan ku salaam marka wabarakaatuh hadduu asaga ku geeyo adna wuxuuna ugu dar halkaasi ka qaateen lakin xadiidka daciif mawquufu weeyaan oo ma sugna sanadkiisu baabu laa yusallamu la salaami mahayo calaa faasiqin faasiq la salaami mahayo qofka faasiqa ah daacada ilaahay ka baxay murtakib lkabiira dunuubta waaweyn ku dhacay mujaahirka ahe eh haddana muujisanaya qofka asaga eh ahe qarsanina lagu ogaada xumaanta inuu sameeyo in laga hijroodo oo la gooyo haddii maslaxadu ay keento way banaanta shardi weyaan maslaxa inay tahay oo loo arka wey oo qofka asaga hadduu arkay in dadka ahlu khayrka iyo ahlucilmigii iyo dadkii qiimaha lahaayo aan salaamaynin ama salaanta ka qaadaynin inuu dib isku weydiiyo o yirahdo waaba lagu gooye xumaantan iska dhaaf ummadda ku darmo taa iyadaa waxaa weeyaan madlab wanaagsan weeyaan iyo maqsad wanaagsan ujeedo fiican waay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaamna waa ku dhaqmay waa kii kacab binu malik radia allahu canhu iyo labadiisii saaxiib muraare iyo hilaal markii qaswatu tabuuq ay ka maaratay daaheen konton beri baan lala hadlin oo qof la hadlay uuna u jawaabin qof uu la hadlay uuna la jawaabin isagana aan lala hadlin kadib toobadoodiib ilahay baa soo dejiyay subxaana wa tacaala wacala halaathati aladiina khulifuu aayaddaas ilahay inuu ka tooba aqbalay subxaana wa tacaala uu sheegay markaa kadib baa hadalkii loo soo celiyay marka zadri iyo canaan iyo edbin bay u noqonaysaa laakiin dadka qaar dadka kala duwan qaar baa haddii la gooyo xumaan kasii qaadi oo meel dhow buu marka hore jooge markii hadalkaba loo dayayo canaad iyo madax adeeg intuu sameeyo wax kasii daran kusii dhaqaaqaya oo meel aan mao sii gelaya oo sii fogaanaya qofkaas markaa ma aha in la gooyo in si kale lagu maareeyo oo si kale lagu edbiyo oo si kale loogu maslae loo maslaxeeyo unbaa ku fiican tahay marka hadda waxaa loo jeeda ujeedada waxa weeyaan in dan laga gaaro unbaa la rabaaye mujarad qofkan hala gooyo ujeedadu maaha hala gooyo ujeedadu ma aha ee waxaa weeyaan in un mudaaraad loo sameeyo si u usoo noqon lahaa ama u hagaagi lahaa intaasaa laga rabay qala xadathana saciid bin abi maryam qaal xadathana bakr bn mubara qaal xadathana cubayd llahi bnu zaxr an baan xibaan bn abi jabla an cabdillahi bnu camr bn اlcaas qaal laa tusallimuu calaa shuraabi اlkhamri kuwa khamrada caba ha salaamina daciif isnaad wey xadiidka cubaydullah bnu zaxr baa ku jira sanadkiisa oo daciif ah dadka khamrada caba marka waxay u taagan tahay fasiq oo idilba marka soo galay kan salaada tukanina taariku salaadka kuwa qaadka meelaha la fadhiya dugaga fadhiya kuwa noocaas oo kale wax alla wixii markaasi munkar iyo xumaan dhex fadhiya o dhan in la gooyo ayaa marka haddii maslaxa loo arko oo u arkay in arrintaa ay saameyn ku yeelato oo ku xanuunsanayo waa lagu samayn karaa qaala xadathana maxamed binu maxbuub wamucalla wacaarimun qaaluu waxay dheheen caarimkana waa maxamed bnu nucmaankii wey maamed mamed bnu fadlki abu nucmaan abu nucmaan wacarim qaaluu waxay dhaheen xadathana abu cawaana wada can qataada can xasan albasri radi allahu canhu qaala wuxuu yihi laysa baynaka adiga iyo wa bayna alfaasiqi faasiq dhexdiina xurmat xurma ma dhexayso adiga qof faasiqa xurma inima dhexayso wax wanaag iyo khayr iyo ficilyaho iyo saaxiibnimo ina dhex mari karto ma jirto qofkaa ilaahay gooyay addoomihiisana waxba u geli maayo waxba u geli maayo marka inuu saaxiib kula noqdana sun uu watay inbuu soo gaadhsiin hadhow oo hadal xun iyo ficil xun iyo khayrkii wanaagga uu kaa daahiyey iyo waxaa un baad kala kulmi walidalika nabiga alayh salaam yiri laa tusaaxib ilaa mu'mina qofaan aan mu'min ahayn hala saaxiibin buu yidhi maxaa yeelay almaru calaa diini khaliilihi qofku qofku la saaxiibo oo muu diintiisa iyo dhaqankiisa qaadani xadiidku saxiixulisnaad weeyaan qala xadathana ibrahim bn lmundir qala xadathani macan bnu ciisa qaala xadathanii abu rusayqin anahu samica wuxuu maqlay caliy bn cabdillaahi oo yakrahu nacaaya alsbarnaj asbarnaj iyo shatrnaj waa isku mid wey ashitrnaj iyo alasbarnaj laba nooc ama nooc ciyaarta kamida weeyaanoo waxaan dublada la yidhaahda iyo turubka noocyihiisa iyo waxyaalaha dadka ku ciyaaranayo maalin walbaba lasii cashriyeynayo nooc nooca loo sameynayo mid qori lagu lagu tuuray baad arkaysaa mid eh, eh, xaashiya oo la dhigdhigi meel baad arki eh, mid oo garaangarsan oo yar oo caag ahaan aad arki intaba waxa wey waa nooc ciyaaraha kamida wey inta badanna waxaa loo isticmaalaa qamaar oo waxbaa lagu kala qaataa marka haddii ayna qamaar iyo lacaqal ku qaada aynan ahaynna lagwi iyo wakti dhumis wey oo wixii abaad ilaahay ku caabudi laheed waktigii ama adduunyadaada aad oga faaidaysan laheyd inaad waxaas ku waktiga ku bixiso ah, taasaa la didaya maxaa yeelay inamaa yuriidu shaydaan an yuqica eh, baynakum alcadaawata eh, walbaqda an yuqica baynakum cadaawa walbaqda fi amri fi lkhamri walmaysir ha yani ilaahay subxaana wataala waa ka sheekenaya cilada loo xarimayay khamrada iyo maysarka turubka iyo qamaarka waxaa weeyaan cadaawad dadka dhexdooda gasha iyo iscayn iyo afxumo iyo waxaa imaanaysa wayasudakum can dikri illah dikriga ilahay inuu inaga mashquuliyo oo inaga daahiyo oo salaadii oo joogay iyo khayrkii oo socday wax o dhan ay dadka daahaan waad aragtay oo dad salaada lagu jira ciyaarayo oo meelahaas waaweyn u dhalinyaro aho soddon jiro oo labaatan jire ah waxaad maqlaysaa waa ciyaarayaan beriyahan ciyaarta waxaa loo samaystay kubaddi waa la casriyeeyey guryihii iyo xaafadihii baa waxaa laga dhisay meelo lagu ciyaaro dhibaato male haddii wakti munaasabana la ciyaari aadaabta sharcigana la ilaalinay in dadku ay boodboodaan oo ordaan oo dhidid iska keenaan oo xogow jidhkooda ay dhisaan oo caafimaadkooda yaa ku xiran dhib hata ma laha laakiin salaadii baa lagu jiraa cishihii baa lagu jiraa maqribkii baa lagu jiraa casrkii baa lagu jiraa halkaasaa kastuumo iyo sarwaala yaryar laqabaa loo ordayaa taas waa macsiya iyo baatil weeyaan ma banaana ma banaana marka wuxuu nici jiray ninka la yihaahdo cali bn cabdillaahi alsbarnaj wayaqulu wuxuu dhihi jiray laa tusallimu hasaamin calaa man laciba biha dadka ciyaaraya hasalaamina wahiya isbarnajkuna min almaysiri maysirku kamid yahay qamaarki buu kamid yahay adigu daciif ilisnaad aburusaaq ninka leeyahay majhuul waayo laakiin asal ahaan masaladu asal bay leedahay dadka fasaqada inaan la salaamin haddii loo arko in arrintaas ay tacziir iyo edbin ay u noqonayso baabu man taraka asalaama qofkii ka taga salaam cala almutakhaliqi qofka ismariyey khaluuqa almutakhalliq waxaa weeyaan almustabiq qofka isku dharooba ismariyey alkhaluuqa khaluuquna waa nooc diibka iyo barafuunka kamid ah oo murakab ah zacfaraan baa lagu daraa zacfaraanka ayaa lagu daraa marka waa diibka haweenka ay ismariyaan ee haweenka ay wejigoodii iyo jirkoodii ay mariyaan ay isku cusburiyaan inuu ninkii isku soo taago soo xidho oo dhabanka marsado oo wejiga marsado oo wixii haweenka ay isku jilcinayeen iyo wixii haweenka ay isku dhalaalinayeen iyo dhaqankii haweenka ee muyuucada iyo jileeca jaleeca lahaa laguna talagalay oo ilahay yihaha waman yunashaw fi lxilya quruxdaasayba ku kacaanoo ku koraanoo wax ku noqdaane inuu raggii iyo rujuuliyadoodii raganimadoodii ay meeshaa gasho deena uu kusoo baxo nin naaganaagays aho ninna aan ahayn oo naagnimana aan labadaa u kasoo baxo taasaa markaa arrintaa la diidaya waana la diiday almutashabihiina min arijaali binnisa kuwa raggae haweenka isku okeysiiya fargashiga haweenka iyo dhagadhagaha haweenka iyo silsilada haweenka iyo laafyaha iyo qosolka haweenka iyo waxay haweenka ismarmariyaan iyo waxaasoo dhan ragga lama ogolo ay khaaska uleeyihiin haweenku xadathana zakariya bnu yaxya qaala xadathana alqasim bn lxakam alcurani qaala wuxuu yihi akhbaranaa saciid bnu cubaydi daa'iyu can caliy bni rabicata can caliy bn abi aalib radi allahu canhu qaal mara nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu soo maray calaa qowmin dad fiihim dhexdooda uu ku jiro rajulu nin mutakhaliqun bilkhaluuq nin meesha lahoo zacfaraani iyo huruud isku dharoobay ood moodo islaam dhigaalaysa sagaajinaysa yaa ragga dhex fadhiya mutakhaliqun bikhaluuqin khaluuq ismarmariyey fa nadara ilayhi markaasuu saa u fiiriyey nabiga calayh salaam wasalama caleyhim waa salaamay oo qofka aad wejiga uhaysa eed aad waxba dhibaataa ka qabin wejigaad sii markaad salaamayso waa ku jeedsaday waa salaamay wa acrada can irajuli ninkii asaga ahana waa ka jeedsaday nabigu ma fiirinin faqaala arajulu ninkii baa wuxuu yihi acradta canii waad iga jeesatay miyaa imaadaasoo fiiri dad kale waad fiirisay qaala nabigu wuxuu yihi bayna caynayhi jamra labadiisa indhood dhexdooda waxaa ka muuqato jamratun dhuxol yani jamratu min naar xumaanta iyo waxa uu sameynayo waxay ku noqonaysaa jamra min naar bay ku noqon wejiga uu marmarsaday ee sidaas ee haweenka isku ekeysiiyey lacanad baaba loogu goodiyeyba oo lacana allah buu nabiga alay salaam yihi almutashabihiina min alrijaal binisa kuwa ragga ee haweenka isku ekeysiiya iyo kuwa haweenka ee ragga isku ekeysiiyaba lacanad ilahay ku dhacdo nabiga sala la alay waslam yii xadathana ismaaciil marka goodi adag baa ninkaa loo goodiyey oo lagu canaantay xadahana ismaaciil qaal xadathani sulayman can ibni cajlan can camr bn shucayb ibn maxamed ibn cabdillahi ibn camr bn alcaas ibn wail asahmiy intaasaa loo abtiriyey riwaayatu camr bn shucayb can abihi can jaddi baan maqli jirta camr bn shucayb can abihi can jaddi marka shucaybka waa shucayb bn maxamed ibn cabdillahi ibn camr bn caas camr bn shucaybka marka jaddahu markuu kuleeyahay waa jadduhu jaddu abiyihi waa jaddu abiyihi weeyaan shucayb aabihiis awowis weeye oo cabdullahi la yihahdo an camr ibn shucayb an abiihi can jaddihi jadka cabdullahi bin camr bn caas baa loola jeedaa wailaa xadidka munqadic buu noqon lahaa haddaan saa la dhihin can abihi can jaddihi jadka waa cabdullahi bn camr bn caas asahmi radia allahu canhuma cabdullahi aabihiis camr bn caasba ana rajula nin baa ata nabiya nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wa fii yadihi gacantiisana waxaa ku jirta khaatamun min dahab fargashi dahab ah waa nin rag ah dahabkana rag looma rag looma ogolo haweenka loo ogolyahay dahabka iyo xariirta marka fargashi dahab u wataa faacrada acrada canhu nabiyu sal la nabiyu sal slam canhu nabiga ka jeesaday falamaa ra'a rajulu markuu ninkii arkay karaahiyatahu nabiga inuu nacaayo dahaba waa tegay fa alqa faalqa fargashigii fargashigiibu iska soo tuuray wa akhada khaataman fargashi min xadiidin biro laga sameeyey ayuu soo xidhay falabisa waa xidhay ah, fargashi bir laga sameeyey wa nabiya nabiga alayh salaatu wasalaam buu u yimid qaala wuxuu yihi hada sharu kanaba ka xunba kanaaba kasii daran hada xilyatu ahli naar hada xilyatu ahli naar ehlu naarka waxay xidhaan wey birahaasay xidhanayaan markaasaa naarta lagu sii gubayaa ay ku ololayaan fa rajaca waa noqday ninkii fadaraxa waa iska soo tuuray haddana wa labisa khaataman fargashi min wariqin fida ayuu soo samaystay fasakata canhu nabiyu nabiga waa ka aamusay alayhi salaatu wasalaam xadiidku xasan weeyaan axmedna waa soo saaray keyrba marka fargashiga waxaa la ogolyahay inuu yahay fida waa la ogolyahay dhibaato male inuu waxyaalaha maaragtay kale ee eh, ama aan ahayn xadiidka ama dahabka aan ahayn in laga sameeyana iyadana waa la ogolyahay oo waxyaalaha kale ee maxaasta oo kale iyo macdanka macdanki waxyaalahaas oo kale dayib amaa waa la diiday dahabkii waxaa loo diiday haweenka xidha xadiidii iyo birta eh, birlabtaana waa la diiday maxaa yeele waa iyadana waa libaasu ahlu naar baa la yidhi xadiidkii cabdiraxmaan bin cawf nabiga alay salaam uu ku yihi iltamis walow khaatama min xadiid see la dhihi iltamis walow khataman min xadiid gabadhii uu rabay inuu guursado nabiga alay slam ba wuxuu orod waxaa meher looga dhigo raadi walow fargashi dahaba allah ka dhige marka xadiidkaas lagama qaadanayo in la xidhanayo fargashiga dahabkaa kaan baa la yiri liyuntafaca in laga faa'iidaysto beec iyo shiraa iyo waxyaalo badan baa looga faaidaysan karaa oo si kala loo isticmaali karaa in isaga uu xidhan jiray ama la xidhanayo macnuhu ma aha qal xadathana cabdullahi bnu salixin qaal xadathani leyth an camr huwa bnu xariثi can bakr bnu sawada can abi najib can abi saciidin اlkhudriy sacd bn malik radi allahu canhu qaal aqbala rajulu min albaxrayn nin baa xaggaa iyo baxrayn ka yimid baxrayn hadda waktigan marka la joogo wadan baa la yihahda baxrayn sacuudiga deris la ah kaa hadda looma jeedo baxrayn xilligii nabiga alayh salaam waxaa la dhihi jiray gobol hadda sacuudiga kamid ah oo mandiqada la yihah mandiqat laxsaa ayaa waxaa la yidhaahdaa waxaa la dhihi jiray baxrayn ayaa la dhihi jiray aqbala rajulu nin baa ka yimid min albaxrayn ila nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimid sallama calayhi markaasuu salaamay falam yarudda nabiga salaamtii kama radinin wa fii yadihi gacantiisa waxaa ku jirtay ninkani khaatamun fargashin min dahabin dahab ka samaysan wa calayhi jubbatun kootina waa qabay xariirin xariir ah laba maxduur maxduurba ku dhacay laba shay oo qalad ayuu ku jiraa fargashi dahaba waxay dha xariir labadaba haweenka la ogoliya ragga looma ogolo fandalaqa arajulu ninkiibaa tegay maxzuunan isagoo la walbahaariyey oo murugsan isagoo walbahaarsan buu ciddiisii tegay oo nabi maxamed qofkuu salaami waayey oo wejig wejiga u bedelay ninkaa dee murug ooma laabno walbahaar iyo korba ooma laabno ma munaafiq baa tahay maxaa nas baa soo degay oo daliil baa soo degay ninkaa lagu ceedeynayo marka wax badan buu isweydiinaya isagoo walbahaarsan buu ciddi tegay fa shakaa ilaa imraatihi xaaskiisii buu u sheegay oo haweenka mararka qaar waxaa laga heli karaa caqli badan maslaxa badan bay ku kordhin karaan maaha qofka inuu yihahdo reerkayga la tashan mahaye iyo tala weydiin mahaye eh wax badan oo ka ilduuftoodan fahansaneen ayay kuu sheegayaan walidalika nabiga alay salaam waa la tashaday haweenkiisa <clears throat> mararka qaarkood weliba xaaladaha aada u adag xudaybiya markuu nabiga soo laabtay alayhi salaatu wasalaam oo uu saxaabadii yiri waa nanoo diiday maka inaan galle xoolihii aan rabna inaan gawracno halkan aan ku gawracno timahana aan ku xiranno dana aan noqono sanad dambe baa nanoo ogolyahay saxaabadii waa kii cagajiideen oo wax dhaqaaqa la waayey isagoo oo walbahaarsan oo murugsan oo caraysan yuu u galay xaaskiisa umu salama nabiga caleyh isalaatu wasalaam markaasay waxay tiri yaa kaa walbahaariye kaa cadhaysiiyey maxaa dhacay buu yiri nabiga alay slam la cadhoonaynin raggii saxaabadahaa intaa aan soo waday intaan amar amray bay amarkayga qaadan waayeen oo saa saasaa idhi markaasuu nabiga alay slam waxay ku tiri nabi low nimankan waa iska walbahaarsan yihin waxaad yeeshaa intaa adigu tagto xoolaha gawrac hadyadaada gawrac timahaadana xiiro xallaaqi xiirayo u yeero ayagaa waa la hadlin sidii buu nabigu yeelay calayhi salaatu wasalaam saxaabad markay arkeen arrintii oo xaqiiqo aho nabiga calayhi salaatu wasalaam uuna ka laabanaynin nin walba wuxuu damcanka inuu ninkan u gawraco timaha ka xeero ayuu markaa ilaa ay qaarkood qaar kale inay gawracaan ku sigtaan murugtii iyo walbahaarka hayay marka macnaheedu waxa weeyaan waa maslaxa ku jirta mararka qaar ra'yi badanna waa laga heli karaa in haweenka wax la weydiiyo ninkan reerkiisiibuu u tagay nabiga alayh salaam baa la ayaan u tagay oo uu iga jeedsaday oo ima salaamin faqaalat waxay tihi lacala birasuuli lah sal slam a lacala birasuuli illah maxaa ni qoran ani waa qor lacala birasuuli lah sal slam wajubatika wahatamatik wakhatamika saas baa niga qoran marka waxaa marka halka maxduuf baa jira marka lacala birasuuli illah nabiga alayh salaatu wasalaam waxaa dhici kartaa inay ku sugan tahay u carooday adiga iyo wajubatika kootigaada iyo wakhaatamika fargashigaada taasaa dhici karta inuu nabiga u cadhooday oo kootigaa iyo fargashigaas eersatay eersatay fa alqihimaa tuur labaduba uma cud ku noqo fa facala waa sameeyey intuu labadiiba iska dhigay yuu nabigu u tegay fa radda salaama salaamtii buu ka radiyay nabiga alayh isalaatu wasalaam hadda la soo dhaweeyey oo calaykum salaam la yidhi markaa ninkaasi wuxuu helay fursad buu helay waduu helay waxaan usoo heshay xaaskiisii ama islaantiisii ama naagtiisii fa qaala wuxuu yidhi ninkii asaga ahaa hadduu marka nabiga alayh salaam istifsaar ijtihaad bay waxay hore ahayd jiituka waan ku imaaday aanifin mar dhow nabi allow fa acradta canii waa iga jeesatay haddana waa isalaantay waase maxaa isbedelay hadaayi maxaa igu haysatay qaala wuxuu yihi kaana fii yadika gacantaada waxaa ku jirtay jamrun min naar ah, dhuxul naara ayaa gacanta ku wadatay bu nabi sala la alay slam kii wejiga soo marmarsaday khaluuqana muxuu yihi bayna caynayka jamra marka dunuubta iyo macaasidu bima tauulu ilayhi waxay u noqonaysaa oo ka ratimi oo ka dhalan hadhow naar baa ka ratimi naar baa ka dhalan marka ninka xumaanta samaynaayo war naarba faraha kula jirtaa waa la dhihi karaa fa qaala wuxuu yihi laqad ji'tum idan haddayba fargashigii dahabka dahabkaha naar ay ahayd laqad ji'tum waxaan la imid oo xaggaaya aya baxrayn aan kala imaad idan hadduu arrinku saa yahay bijamrin kathiir dhuxulo fara badan baan la imaaday buu yihi oo fargashyo badan oo dahab aan haystaa qaala nabigu wuxuu yihi inamaa ji'ta bihi waxaad la timid laysa biaza cana dan kama min xijaarat alxara buuraha eh, meesha xarada la yihah xarat lmadiina magaalada madiina waxay leedahay waxa la yidhaha xaraat oo dhagaxyo madmadow ood moodo in la gubay oo madow ama saliid saliid in lagu shubay aad moodo burkaano iyo wax saas oo kalea ka meesha ka dhacay hadda ka hor furkaanadii marka dhagaxyo madmadow bay leedahay shiil madow ah marka wuxuu yihi laysa biajza a ah, uma dhiganto canna xaggaa naga markii la fiiriyo min xijaarat alxara Ah, dhagaxyadaas xaratulmadiina oma dhiganto wax qiimaa ah taanada kama joogto walakinahu mataacu lxayaati dunya noloshan addunyada mataacdeeda un weeyaan mataacdeeda weeyaan inaad gadato ood intifacsat waay karta lakin ma xidhan kartid wey qaala fabimaada atakhatam maxaa marka nabi allow fargashi ka dhigtaa qaala wuxuu yihi bixalqatin min waraqin ha fargashi fida ah aw sufrin ama nuxaasa aw xadiida bir ah xadiidku daciif weeyaan waan soo marray birta iyaduna baabu tasliimu cala lamiir amiirkii oo la salaamo ninka amiirka ee madaxda ah in la salaamo oo salaanta la salaamayana ay la socoto qadarin iyo ixtiraam iyo laqabkiisi iyo naanaystiisi in loo raaciyo salaamtaa la raaciyo oo haddii la salaamayo dadka qaar dadka caadiga assalaamu calaykum laleeyahay iyagu waxaa la dhihi karaa assalaamu calaykum ayuha alamiir ah, ama ayuha alwasiir ayu ama ayuha mxuu ahaa eh, eh, mas-uul wabaa las waxbaa la raacinaya nooc taqdiir waay salafka sidaasay ahaan jireenoo yani xoogow tawqiir iyo ixtiraam ayay raacin jireen xadathana cabdاlgafaar bn dawud qala xadathana yacquub bn cabdiraxman can musa bn cuqba can ibn shihaab ana cumar bn cabdilcaziz amiirkii weeyaane aadilkaha sa'ala abaa bakrin bn sulayman ibn abi xathmata buu su-aalay su-aasha waa tan lima kana abu bakr abu bakr sidiq radia allahu canhu muxuunan u ahaanin yaktubu kii qora markuu warqadaha qoraayo min ami min muxuu qori waayey min abi bakr khaliifati rasuulillahi a ah. lima kaana lima kaana muxuu ahaa abubakar bakr yaktubu kii qora min abi bakr bay ka socotaa khaliifati rasuulillahi muxuu qori jiray saasuu qori jiray oo abubakar radi allahu canhu markuu nabiga dhintay wuxuu noqday khaliifatu rasuulillah rasuulka ilaahay khaliifkiisii booskiisii fadhiya diinta iyo faafinteeda nabiga caleyh salaatu wasalaam oga khaliif noqday oo oga bedel noqday marka wuxuu muxuu u qori jiray khaliifatu rasul muxuu qori jiray amiir muuna dhihi jirin lmu'miniin muuna dhihi jirin uma kaana cumar haddana cumar yaktubu bacdahu gadaashiisa abubakr wuxuu qori jiray min cumar bin lkhadaab khaliifati abi abubakar khaliifkiisii ka dambeeyey muxuu u qori jiray waa su-aal man kuma awal man kataba qofka u horeeye qora amiir almuminiin qofka qora qofkii lmu'miniin qora ninkii muslimiinta madaxda u ahee u horeeyey ee markuu warqadaha qoraayey magacaasi iyo laqabka iyo naanaysta iyo magaca mansabkaa raacin jiray waa kuma fa qaala wuxuu yihi ninka layihah abubakr bn sulayman isagoo u jawaabayo cumar bin cabdilcaziz wuxuu yihi xadathatnii waxaa ii warantay jadatii ayayday ashifaa la dhihi jiray shifa binti cabdillaah alcadawiya min almuhaajiraat bay kamid ahayd wa kaanat min almuhaajiraati alwal gabadh caaqilada ahayd gabdhihii usoo horreysay soo hijrooday madiino yimid bayna kamid ahayd radia allahu canha ayaydiis weeye ninka la yidhaahdo abubakr bn sulayman wa kaana cumar bn khadaab wuxuu ahaa radi allahu canhu idaa huwa dakala suuqa markuu suuqa galo dakala caleyha iyaduu mari jiray oo ugeli jiray suuqaasi ka shaqayn jirtay oo iyadan waxay daaciyad bay ahay suuqa uxilsaaran hawlihi suuqa iyo haweenka iyo ayaa loo igmaday marka markuu suuqa imaado cumar ayaduu ugeli jiray dakala calayha de qofkaa suuqa jooga ee ama dukaanka gadanaya ama muqaaxyada gadanaya ama becsharada ku haysta waxba dhibaata dhibaataa male haddii loo galo oo wax la weydiiyo oo wax laga cabo oo lala fadhiisto waxba dhibaataa ah male khalwa maaha khalwa maaha waa suuqa dadka o dhan ayaa yaacayaan la didaayo ayay dhinaca ka fadhidaa gabadhu ida huwa dakala suuq ida huwa dakala suuq dakala caleyh waa u geli jiri qaalad waxay tiri kataba cumar bin lkhadaab cumar bin lkhadaab baa wuxuu qoray radi allahu canhu ilaa caamir ilaa caamir alciraaqiyayni labada ciraaq caamilkoodii alciraaqiyayn waxaa la dhahaa albasra walkufa kuufa iyo basra oo xilligii cumar radia allahu canhu laba magaalo noqday markii cumar xilligiisii ciraaq la qabtay labadii magaalo ee horreysay la camiray islaamka ay degeen kuufiya ciraaq waaa la dhihi jiray kuufi iyo basra markaasa waxaa la isku dhihi jiray ciraaqiyeyn ciraaqiyeyn baa la isku dhihi jiray laba marka nin mada ninkii madaxda ka ahaa xilligii cumar ayuu wuxuu warqad u qoray cumar wuxuu yihi anibcad soo dir ilayo anig waxaa iisoo dirtaa birajulayni laba nin oo jaldayni xoog leh nabiilayni oo caqli leh laba nin oo eh, yani kamil oo dhamaystiran oo xoog leh oo muxuu ahaa eh, kasoo bixi kara safartii oo karti iyo dadaal leh xaggan kalena dhug lahoo maskax lahoo wixii loo sheegay caqli iyo maskax lehoo ka jawaabi kara ama wixii markaa la weydiiyo labadaa nin iisoo dir ah, yaanu eh, maxaa la yidhi daalut markii laga sheekeynayo maxaa la yidhi daalut maxaa lagu tilmaamay tilmaanta lagu tilmaamay daalut maxay ya ilahay muxuu iskugu daray oo siiyey basdatan fi lcilmi waljismi a qofka cilmi iyo la laiskugu daray jismi jidh yani qof jidhkiisa iyo caafimaadkiisa iyo xooggiisa uu dhamaystiran yahay iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisa xaggan kalena caqligiisi iyo garaadkiisa uu fiican yahay a sifadaasuu leeyahay qofka la rabo in markaa ama wax la weydiiyo ama waxqabad la dhahayo ama wax loo dhiibayo laba dhino oo jaldayni nabiilayni iken iisoo dir bu yiri asalumaa waxaan su-aali rabaa can ilciraaqi wa ahli ciraaq iyo ehelkeedaa weydiin rabaay ciraaq wax iska dhib badan bay ahaayeen doodooda iyo murankooda iyo khilaafkoodaa badnaa iyo hadu waxaa loo soo gudbinayo oo cumar marka laba nin on xogta dhabta aan weydiiyo ayaan rabaa iisoo dir bu yiri fa bacatha ilayhi wuxuu usoo diray saaxibulciraaqi ciraaqayni ninkii labada ciraaq madaxda u ahaa bilabid wuxuu soo diray bilabid ibnu rabiica ko iyo wcadi bn xatim labada nin buu soo diray faqadima almadiina magaalada madiina ay imaadeen soo galeen fa anakhaa waxay fadhiisiyeen raaxilatayhimaa labada halaad ay saaraayeen gaadiidkoodi ay saaraayeen bay fadhiisiyeen bifinaa'i lmasjidi masaajidka nabiga alayh salaam ardaagiisii iridkiisii ayay labadii halaad fadhiisiiyeen uma dakalaa waxay galeen almasjida masaajidkii fawajadaa waxay heleen camar bnu lcaas radia allahu canhu oo jooga meeshii bay arkeen faqaalaa lahu waxay ku dhaheen yaa camar camr bin caas radi allahu canhu markii dambena ardulmasr ninkii wuxuu ahaa furtay ee halkaas marka masjidu camr bin caas baaba jiraba ilaa yawmina hada faqaala ya camr camarow istaadan lana idan noo weydii cala amiir lmuminiin amiir lmuminiin oo cumar bin khadaab radi allahu canhu idan noo weydiiye aan usoo galle fawahaba camrun muxuu yihi marka amiir lmuminiin labadii nin baa warkaa la yimid amiir lmuminiin awal maxaa la dhihi jiray khaliifatu abibakr ayaa la dhihi jiray markaasuu fawahaba camrun booday hadalkoodaas amiir lmu'miniin laqabkaa iyo magacaa ay bixiyeen yuuba ku farxayba oy nimku hadal fiican bay ku hadleen cumar buu marka utagay fadaqala calaa cumar buu u galay faqaala wuxuu yihi assalaamu calayka ya amiira almu'miniin waa ku bilaabay ah assalaamu calayka ya amiira almu'miniin muminiinta amiirkeedii o faqaala lahu cumar baa wuxuu ku yihi maa badaa laka fi hada lismi ya bna alcaas ah, maa badaa lak xagee kaaga muuqday o maxaa maxaa muxuu kuugu muuqday laka adiga fi hada lismi magacan ya ibn alcaas ibn alcaasow yani awal laguguma aqoonin inaad sidan tidhaahdee meel buu warkan kaa soo gaadhay oo kaaga soo dhibcay xaggee kaaga daahiray oo kaaga soo muuqday buu yihi latakrujanna mimaa qulta warkaa aad tiri waa inaad ka baxdaa latakrujanna yani lataatiyana lii makrajan buu ka wadaa makraj iyo meel aad ku badbaadaad ii keeni meeshaad warkaa ka keentay ya amiir lmuminiin aad ka keentay waa inaad keentaa wey haddii kale de waa lagu haystaa saas ka dhigan tahay latakhrujanna baxdee oo baxdee mimaa qulta waxaad tiri ya makraj iyo meel aad kaga baxdo oo lagaaga haro yaad la imaan wailaa hadee waa lagu haystaa bay ka dhigantay cumarna waa isticmaali jiray arrimaha noocaas oo kale qof hadduu la imaado wax uunan fahmin ama waxaa cusub ama wax wuxuu dhihi jiray warkaa keen haddii kale waa lagu qaban cumar radia allahu canhu saasuu dhihi jiray qaala wuxuu yii nacam haa waan hayaa makraj makraj waan hayaa qadima waxaa soo galay labid binu rabiica wa cadiy bnu xaatim soo amiirkii iyo caamilkii ciraaq maada dhin laba nin ik iisoo dir labadii nin baa kuu imaada labiid binu rabiica iyo cadi binu xaatima baa masaajidka hortaagan faqaalaa lii waxay igu dhaheen istadin istaadin lana idan noo weydiiye calaa amiiri lmuminiin muminiinta amiirkoodii faqultu waxaan idhi antumaa wallahi asabtumaa ismah labadii nin markay dheheen amiiri lmuminiin muminiinta amiirkoodii ayaa wallahi waad asiibteen saxbaaba baaba tihiinba warkiina haddaan fiiriyey war fiican baad ku hadasheen cumar marka waa inaan saa ku dhahno hadda kadib oo laisla qaato antumaa labadiina wallaahi asabtuma waad asiibteen isma magaciisi laqabka u walaaye wa inahu inahu lamiir horta asaga waa amiir oo waa nin madaxa wa naxnu anagan uu madaxda noo yahayna almuminuuna muminba muminiin baa nahay isku dar marka amiirkiisii iyo annaga muminiinta haddii laisku la israaciyo amiirulmuminiin bay soo boodaysaa muminiinta amiirkoodii sidanaaba ka fiican fajara alkitaabu kitaabkii wuxuu ku socday ku dureeray min dalika alyawm maalinta laga bilaabo kitaabka sidaasu ku dureeray oo cumar markuu wax qoraayo wuxuu dhihi jiray min amiiri lmuminiina cumar ibn lkhadaab ayuu dhihi jiray jara kitaabo min dalika alyawm saasuu ku dureeray marka waxaa asaga laftirkiisa laga sheegay inuu yihi radia allahu canhu haddii aan dhahno ani maxaan ahay amiir baan ahay idinkan maxaa tii muminiin amiiru muminiin saanu uqaatay walidalika culamadu leeyihin haddii la dhaho khaliifatu abibakar la dhaho cumar cuhmaanna muxuu noqon khaliifatu khaliif buu sii noqonayaa abubakr khalifatu rasuulilahi buu ahaa cumarna waxaa la dhihi khalifatu khalifatu rasuulilahi bay ahayd khalifatu abubakarna waa la yidha khalifatu khalifatu rasulilahi waa la dhihi jiray ayib cumar cuhmaanna wuu sii fogaan calina wuu sii fogaan marka waxaas dhan waxaa kaaga filan amiirulmuminiin la yidhaahdo marka taasaa ugu fiican hadika sanadkiisana saxiixa weeyaan haddii saxiixa weeyaan marka qof amiirulmuminiin la yidhaahdo oo khaliif ummadda muslimiinta o dhan madax u ah cumar baa ugu horreeyey laakiin amiir lmu'miniin qof laiska idlaaqo laiska dhaho cabdullahi ibnu jaxshi baa u horreeyey amiiru sariya sariyo iyo ilaalo uu nabiga diray calayhi salaam oo nin madax oga dhiga waxaa u horreeyey cabdullahi ibnu jaxshi marka amiir lmu'miniin isagaa u horreeyey laakiin ciida e, muslimiinta o dhan marki la dhaho cumar baa u horreeyey radi allahu canhu qala alimaam lbukhari raximah llah xadathana abulyamaan qala akbarana shucayb can zuhri qala akbarani cubayd llahi bn cabdillah qaala qadima mucaawiyatu mucaawiya bin abi sufyaan baa soo galay xaajan xaaluu yahay xaaji xajatahu lulaa xajkiisa u horreeya huwa khaliifa isagoo khaliifa inta la khaliifay ee amiir laga dhigay oo looga tanaasulay xilligii cali iyo mucaawiya waa kaiseyeen uu xasan oga tanaasulay mxuu aha alxasan alxasan ibnu caliy markuu ka tanaasulay ummadoo dhan isaga khaliifka u noqday markaasuu soo xajiyey fadakala calayhi cuhmaan ibnu xunayf baa usoo galay alansari radia allahu canhu saxaabigaasa usoo faqaala wuxuu yihi asalaamu calayka ayuha alamiiru waraxmat llahi saasuu yihi taasuu ku salaamay assalaamu calayka ayuha alamiiru amiirow asalaamu alaykdi iyo asalamu calaykum de dadka caadiga amuunan ku kaaftoomine magaciisi naanaystiisi iyo laqabkiisi ayuha alamiir bu yidhi waraxmat llah fa ankarahaa ahlu shaam ree shaam baa inkiray hadalkaa cuhmaan bin xunayf uu ku hadlay way inkiray ayuha alamiir wa qaaluu waxay dhaheen man hada almunaafiqu waayo munaafiqan aladi yuqasiru gaabinaya bitaxiyati amiir lmuminiin oo ayuha alamiir basu iska yiri muuna dhihin asalaamu calayka amiir lmuminiin ee amiirow bu iska yiri amiirow amiir ah, de waxaa weeyaan wax kastuu soo galayu amiir u yahay muuna sheegin ahlu shaam marka waxoogow fitnatii iyo khilaafkii baa ku dambeeyey oo reer ciraaqiya iyaga udhexeeyey beeri caliyin wa mucaawiya ta'ahuraadkii nin walba madaxdiisa ay ku daba safnaayeen iyo wixii baa ka yar guuxaya waxay dhaheen man hada lmunaafiqu weli mucaaradan udhex jira waayo munaafaqan aladii yuqasiru gaabiyey ee gaab ka gaabiyey bitaxiyati amiir lmuminiin amiir lmuminiin salaantiisa ninka ka gaabiyey ayuha alamiiru iska yidhi ee muminiin baan ku darin waa kuba fa baraka cuhmaanu calaa rugbati cuhmaan waa la galay markaasuu labada jilba ku fadhiistay uma qaala wuxuu yihi yaa amiir almu'miniin muminiinta amiirkeedii ow ina ulaai nimankan reer shaam ankaruu calay way inkireen kuwa indha guduun bay kusoo fiirinayaanoo way u cadhoodeen amran amar bay inkirayaan anta aclamu bihi aad ka taqaano minhum ayaga waxaad ogtahay saxaabigii rasuulkaas ayaad tahay waad og tahay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo intaba waa la soo sabantantay waxaad ka taqaanay igu inkirayaan oo in lagu dhihi karo arrintaa ayagaa way jirtaa ayagana way gu inkireen fa wallahi baan ku dhaartay laqad xayaytu waxaan ku salaamay bihaa kelimadan ayuha alamiiru ah abaa baan ku salaamay xilligiisi wa cumara cumarna waan ku salaamay wa cuhmaanana waan ku salaamay famaa ankarahu minhum axadun qof igu inkirana ma jirto nimankana way inkireen oo weliba way xukumeen munaafiq bay gu tilmaameen faqaala mucaawiyatu wuxuu yihi liman takalama dadkii hadlee min ahli shaam reer shaamaha buu ka riday wuxuu yihi calaa raslikum isdejiya munaafiq ninkan ma ahee isdejiya ka istaaga fa inahu qad kaana waa jira bacdu maa yaquul hadallada uu leeyahay waxbaa ka jire a hadallada uu leyahay waxbaa ka jire jooga buu yidhi walaakina ahla shaam buu yihi ninkiibu ku jeestay cuhmaan bin xunayfa nimanka reer shaam lamaa xadatat hadihi lfitan markay fitantan ay imaatay oo dhibaato muslimiinta daxdooda ay dhacday oo ninkii amiirkooda ahaa iyo rag kale isqabteen oo ayagii maaratay amiirkooda difaaciisa ay u istaageen qaaluu waxay dhaheen laa tuqasaru lagama gaabin karo cindanaa agtaanada taxiyatun sala taxiyatu khaliifatina khaliifka anaga iyo madaxdaanada salaantooda taqsiir iyo gaabin laguma samayn karo fa innii saasay dheheen oo halkaasay taagnaayeen marka maanta adaa usoo galay fa inii ikhaalukum waxaa inii arkaa yaa ahla almadiina reer madiinow taquluuna licaamili sadaqa dadka sadaqada maarata ka shaqeeya yaad ayuha alamiir tidhaahdaan markaasaa isku meel dhigteen deen madaxweynihii dhannaa iyo ninkii zakada soo aruurinayay halkaasaa markani laga haystaa ayuha alamiiru di meel kastaad gelinaysaan kii zakada aruurinaya ayuha alamiir haddaad tidhaahdeen kii madaxda muslimiinta o dhan u ahaan ayuha alamiir tawqiirkii iyo qadarkii la rabay mayna siinin madaxdii marka sidaas weeyaan taanaha waa mulaaxada oo wuxuu isku darayaa inuu ayagina ka reebo asagina xoogo mulaaxadaa iyo tabriir iyo cudurdaarra uu sameeyo in nimanka waxa ku kalifay ay sidaa tahay asaga laftirkiisana ay jirta qaliil oo ayuha amiirudun ay qof walba ku dhahayaan xataa nin zaka soo aroor la yiri iyo ninkii madaxda muslimiinta ayaan ah la simi karin saxiixulisnaad weeyaan marka da'biga salafka ay ahaan jireen tawqiir eh, umaraa iyo in la weyneeyo iyo ayuha amiir lmuminiin in la dhaho lagu salaamo oo salaam murtaxan aan lagu salaamin saxiixulisnaad wey xadiidku qaala xadaana abu nucaym alfadl qaala xadathana sufyaan can muxamed ibn munkadir can jaabirin qaal dakaltu cala alxajaaj wuxuu leeyahy jaabir bn cabdillaah xajaaj baan u galay xajaaj binu yusuf athaqafi oo taabici ahaayo dhib badnaayo nin muxuu ahaa dagaalyahana oo dad badan laayay saxaaba iyo taabiciin iyo saalixiin badan marka jaabir bn cabdillah wuxuu xajaaj baan u galayo famaa sallamtu caleyhi ma salaamin buu yiri waa ninka wasiir gaashaandhig buu ahaa cabdilmalik bin marwaan xilligiisi nin gacan kolol bu ahaa gacan kolol oo mana manaxa ah oo nacaba ayuu ahaa dhigicaba marka jaabir bn cabdillahi saxaabi jaliila wey radi allahu canhu dan kamuuna gelin maama salaamin buu yiri isagoo inkirsan munkarkiisa iyo xumaantiisa iyo wuxuu faraha kula jiro ayuu markaas yiri maba salaameynaba saxiix lisnaad wey jaabir bin cabdillahi marka waa ka tegay salaamta leanna waa waa taxiyatu ahli lmacaasi a asxaab almacaasi weeyaan qala xadathana musa bnu ismaaciil qala xadathana abu cawaana can mugiirata can simaak bn salamata adabiy can tamim bn xadlam qaala wuxuu yihi inii anigu la adkuru waxaan xasuustaa awala man sullima qofki u horreeyey lagu salaamo caleyhi korkiisa bilimrati amiirnimo bilkuufati magaalada kuufo magaalada kuufo qofkii u horreeya amiirnimo lagu salaamo oo amiir lmuminiin asalamu calaykum ya amiir lmuminiin la yihahdo waan ogahay waan aqaanaa bu yihi awal man sullima calayhi qofkii u horreeya lagu salaamo bilimrati amiirnimo bilkuufati magaalada kuufa waan aqaanaa waa kuba wuxuu le kharaja lmugiira waa mugiira bnu shucba wey oo amiiru kuufa ahaa kharaja almugiiratu bnu shucba soo baxay min baabi raxba buu kasoo baxay albaabka raxbada raxbada masaajidkii iyo ardaagiisii iyo meelaha maaratay waa la yidhaahdaa banaanka ah fa jaahu rajulu min kinda nin reer kinda ah ayaa u yimid zacmo waxay sheegeen anahu abu abu qurata alkindi inuu yahay ninkaasaa u yimid fasalama calayhi markaasuu salaamay faqaala ku yidhi assalaamu calayka ayuha alamiiru waraxmat ullaahi intaa markuu isaga gaar u ku yidhi yuu dadka kalena assalaamu calaykum ku yidhi waa kala qaaday fakarihahu waa nacay muqir binu shucba waxa waa nacay war maxaad noo kala saaraysaa faqaala wuxuu yihi mugiira asalaam waa canjiray hadalkiisibu ka daba tegay wuxuu yihi assalaamu calaykum ayuha alamiiru waraxmat ullaahi assalaamu calaykum haddana hal ana anigu ma wax kalaana ilaa minhum ayaga mooyeene hal ana anigu ma wax kalaana ilaa minhum ayaga soo kamid miyihi am laa mise waa maya assalaamu calaykum dadkaa kueli ee muslimiinta soo kuma jiro mise maya waa ku jirtaa baa liyihi marka maxaad ayaga asalamu alaykum ayuha alamiiru gaar haddana assalaamu calaykum dadka uleedahay ilan haddii qof keligii uu yahay waxba haleyd oo assalaamu alaykum asaga asagnihi salaamayso dad buu kudhex jiraa asalaamu calaykum ma ahed qaalat simaag wuxuu yihi uma aqara biha bacdu kadib waa ogolaaday muqyar bin shacb waa ogolaaday oo in la dhaho mashruuciyat asalaam cala alamiir khusuusan in amiirka si gaara loo loo salaamo mashruuciyat eh, eh, salaam cala alamiiri khusuusan si gaara in loo salaamo oo assalaamu calaykum ayuha alamiir la yidhaahdo markii dambe salafkii iyo arrin ay samayn jireen bay ahayd far ka qaaday xadiidkuna saxiixulisnaad weeyaan ibn abi sheba soo saara soo mukhtasara xadathana muxamedu qaala akbarana cabdullahi qaala akbarana xaywa ibnu shureyx qaala xadathani ziyaad bnu cubaydin batnun min ximyara min ximyarin saasaa ii qoran laakiin nusakda qaar waxay qorayaan alrucayni waxuu u qoraa ma jirtaa ya min ii qoray sidaasaa fiican marka nisbadaasaa la rabaa rucayni nisbatun ilaa batni min ximyar markaa saas noqonaysa xadathani ziyaad bnu cubayd alrucayni ninkaas ay waramay oo rucaynkuna waaya loo dhisbeeyey badnun waa jirib iyo qaws min ximyara ximyar kamid a ah, ximyarna waa reer yamaneed qaws reer ximyara weeyaan qaala wuxuu yihi ziyaadkaasi dakhalnaa waxaan u galnay calaa ruwayficin ayaan u galnay wa kaana ruwayfic wuxuu ahaa amiiran madax buu calaa andabulus ka ahaa meesha andabulus la yihaahdo andabulus waa qarya waa magaalo beyna aliskandiriya wa baraka meel la yihaahdo iskandiriye oo masar ku taalla iyo baraqa iyo udhexaysay waxayna raacsaneed meeshan andablus la yihahdo waagaas hore masar bay raacsaneed masar ayay raacsaneed marka ninkaasi wuxuu ahaa amiirulwilaaya meel tuule ama ah muxuu ahaa eh, degmaa ayuu amiirka ahaa wa kaana ruwayfic wuxuu ahaa amiiran madaxba wuxuu ka ahaa calaa andablus magaaladaasi raacsan masarti weyneed ayuu madax ka amiir ahaa fa jaa rajulu nin baa yimid fasallama caleyhi markaasuu salaamay amiirkii ruwayfic ahaa ee andablus madaxda ka ahaa buu salaamay wa naxnu anaga buu leey ziyaad anaguna cindahu amiirkii ruwayfa baa la fadhiday faqaala wuxuu ku yiri markuu salaamayay assalaamu calayka ayuha alamiiru saasuu yihi faqaala qaala low ruwayficun ruwayfic baa wuxuu ku yihi low salamta calayna haddaad annagana salaami laheyd la radadnaa calayka asalaama salaamta waan kaa radin lahayn walaakin inamaa salamta waxaa salaamtay calaa maslamata binu mukhaladin maslamata binu mukhalad baa salaamtay wa kaana maslamatuna wuxuu ahaa calaa misr misr buu madax ka ahaa idhab orod aad ilayhi maslama falyarudda calayka asalaam salaanta ha kaa radiye wuxuu leeyahy amiir waxaa la dhahaa ninka dadka dawladda dhan madaxda ka ee amiir la dhahaa ninkaygan tuulada jooga ee guddoomiye gobol ee degmada ah ee jiifka ama degmada madaxda ka ah yaad amiir leedahay markaa dadkaa salaamaysa assalaamu calaykum ayuha alamiir anig umaba dhacaysaba a kaama qaadayo oo calaykum salam kudhihi maayo maxaa lamaba ihi waxay ku dhacday salaamtoo salaantay nin ananaba joogin oo masaba binu mukhallad la yidhaahdo oo masar oo dhan xukuma oradkaa soo salaam bu yidhi a law sallamta calayna laradadna calayka asalaam waa kaa radin lahin walaakin inamaa sallamta waxaa salaamtay calaa maslamata bni mukhallad ninkaasaa laqabka ayaa naanaystaa leh wa kaana maslamatuna calaa misr madax buu u yahay masr oo dhan idhab ilayhi aad falyarudda calayka salaama kaa radiyey qaala ziyaad ba wuxuu yihi wa kunaa waxaan ahayn idaa ji'naa markii dambe markaan u imaano fasalamnaa aan salaamno wahuwa fii majlis o meel dad ku dhex jira qulnaa waxaan dhihi jirnay assalaamu calaykum baan dhihi jirnay saas marka dambe maana kala qaadi jirin daciifu isnaad wey ninkaas ziyaad bin cubayd la yihahdaa majhuul ah. ah kaasaa majhuul ah baabu tasliimu cala naaimi qof hurda dad hurda oo la salaamo dad hurdo oo meel jiifo ama gurigii oo lagu jiifo la jiifo haddaad soo gasho inaad dhawaaqda lama ogolo oo assalaamu calaykum waa tirado dadka aad hanfariiraan oo soo boodaan salaan hoose oo hadduu amar ilaahay mid weli soo jeeda uu ku jirana uu ku maqliyo wacalaykum salam hoos kuu dhihi haddii kalena dadki hurday hurdadaan ka kicinaynin ayaad salaami xadathana muusa binu ismaaciil qaala xadathana sulaymaan bn lmugiira qala xadathana thaabitun can cabdiraxman bin abi leyla can miqdad ibn lswadin qaal wuxuu yihi radia allahu canhu saxaabi jaliil wey kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu ahaa yaji-u min alleyli habeenkii buu imaan jiray habeenkii buu imaan jiray howlaha caamka iyo masaalixda ummadda iyo shuurada saxaabadiisa abubakr iyo cumar iyo iyo hadda xaaladda markaa jirta ee u baahan in la xaliyo ummadda kudhex jiri jiray rasuulka alayh salaam oo uu xaaladooda wareysan jiray oo shirk buse ku jiri jiray oo howlahaas ku jiri jiray amin dambu imaan miqdaad kale marka ardo kale la socdo oo marti ku ah nabiga alay slam gurigiisa marti kao wax ku barta halkaana xoogow caaroo yar lagu maalmaalo ayaa marka gurigii nabiga jiifa caleyhi salaatu wasalaam marka nabiga calayhi salaam baa wuxuu imaan jiray min aleyl habeenimo fa yusallimu waana salaami jiray tasliiman salaamid laa yuuqidu aan toosinaynin naaima qof hurda yusmicu uu maqli an yaqdaan qof soo jeedana salaam qofka hurdana hurdada ka kicilayni ka soo jeedana uu maqli buuna salaami jiray nabiga alay slam markuu soo galo asalamu calaykum hoos u dhihi jiray marka kii soo jeedayna de waa maqli waa kaa radini kii kalena hurdada ka kicin mayso in dadka hurda salaan darteed hurdada loo kiciyana waba waxba sax ma aha salaan darteed inaad u toosiso qof hurda sax ma aha a ah, maxaa yeele qofkaa naaimka hurda wax khidaaba uu leeyahy ma jirto wax khidaab ah oo lagula khidaabi marfuuculqalam waay ilaa uu hurdada ka kaco ka tooso marka inaad salaam asalaamu calaykum taata toosisa asalamu calaykum inaan ku salaamaan kuu toosiyey ma aha xadiis saxiix weeyaan oo muslim baa fi saxiix isagoo xadiis dheer oo cajab badan ayuu muslim ku wariyey qiso dhawiin ah oo aada iyo aada mudxig u ah oo cajab badan bayna ahayd baabu xayaakallah allah xayaaka in la yidhaahdo oo qof lagu salaamo xayaaka ma banaana fi bidaayati salaam walaa fi raddi bisalaam labada midna kuma banaana xayaaka allah meesha assalaamu calaykum lagaa suraayey umaad xayaaka allah tiri assalaamu calaykum meesheedi ba xayaaka allah gelisa sax ma aha in assalaamu calaykum qofku yidhi xayaaka la tiraahdana iyadoona lama ogolo asalaamu calaykum qof baa asala alaikum kudh nabad nabad buu ku dhihi asalamu calaykum baa tiri nabad iyo asalamu alaykum iskuma dhigmaan a magacii ilahay baa meesha ku jira nabad wax ku jira ma jirto macnaa wax macnaa duca ma xumbaarsana ism min asmaaillahi illahi ma xumbaarsana wax ta'aaluf iyo maxabo keenaayo oo qiimo laho qofkan asagaad u tartayna ma sii jirto marka su-aal baad weydiisay ama su-aal baad ku jawaabtay ayb maa xayaaka allah marka maa xayaaka allah marka waa saas oo kale oo ayaduna assalaamu calaykumta meesheeda ma geli karto wa calaykum salaam meesheedana ma geli karto laakiin markaa qofka asalaamu calaykum istirahdaan kadib waa waa lagu dardari karaa nabad iyo waa fiicannahay iyo xayaakallah iyo marxaban iyo arrimaha kale marka gadaal wa ka imaan kartaa dhib ma leh xadahanaa marka xayaaka allahu dana min ataxiya way ka timid waqiila min alfaraxi a ah, faraxaka allah allah kaa farxiyo xayaaka allah ilaahay ha ku salaamo bitaxiya ah, salaamun qawla min rabi raxiim ahlu jannaha ilahay baa salaam markay jannada ay ku jiraan taxiyatu yawma yalqawnahu salaam marka xayaaka allah ilahay ha ku salaamo taxiya iyo salaam iyo nabadgelyo xag allah way noqon karta xadathana camr bnu cabaas qala xadathana cabdiraxman can sufyaan can abihi can shacbiy camir bnu sharaaxiil ana cumara cumar bn khadaab qaala wuxuu ku yihi licadiy bn xaatim xayaaka allahu min macrifa ayuu yii xayaaka allahu min macrifa ayuu yihi marka xayaaka allahu ama loo jeedaa min macrifadaas hadda wax loo wado markaasani min macrifatin ma adri min macrifatin aqoon aan ku aqaanay ama min macrifatin xag alle inuu ka wado xadiidkiisa daciif lisnaad weeyaan oo hadda wax xuguna laga qaadanayo ma jirto maxaa yeeley ninkaa la yidhahda shacbi camr bnu sharaaxiil shacbi lam yudrik cumara cumar ma soo gaarin sanadka xadiidkiisa marka waa munqadic weeyaan athartan daciif wey marka baabu marxaba marxaba ayaa inu kusabsan yahay marxabadu waa kelima tarxiib soo dhaweyn wey oo qofkaad marxaba leedahay waa qof aad qalbiga ufurayso oo soo dhaweynayso oo cariiri aan kugu haynin oo weji furan iyo qalbi fiican aad uhaysa wey yaa marxaban la dhahaa soo dhaweyn wey meel waasac oo lagaa jecelyayo qalbi furan baad utimid wey ile qalbiga iyo wejiga oo la fura ka horeysa guriga iyo gogasha oo la furo wakay dhahaan yani weji baa la galaay maxay dheheen yani guri lama galo ama albaab lama galo saasay dhihi jireen qala xadathana abu nucaym alfadl ibn dukayn qala xadathana zakariya can firasin can caamirin can masruuqin can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri aqbalat faatimatu faatima binti rasuulillaahi zahra radia allahu canha yaa waxay soo qaabishay guriga nabiga tamshi iyadoo socota kaana mishyataha hay-a socodkeeda hay-ada iyo qaab socodkeedu mashyu nabiyi nabiga socodkiisii buu shabahayay qaabkay u socoto iyo qaabka nabiga u laafiyoon jiray u socon jiray way isku mid bay ahaan jireen aad bay u shabihi jirtay rasuulka sala allahu alay wasalam fa qaala nabigu wuxuu yihi marxaban bibnati soo dhawow gabadhaydiyey uma ajlasaha wuxuu fadhiisiyey can yamiinihi dhanka midigta wa can shimaalihi ayuu fadhiisiyey xadidkii dheeraa intaa lagu soo gaabaya markuu nabiga jirana sala allahu aleyh waali wasalam xadiis saxiix weeyaan marka marxaban waa banaan tahay qofka in la yihahdo nabigana waa isticmaalay meelo badan tanaa kamida marxaban biumahani gabadhii maadeerta umahani la dhihi jiray bint abi aalib ayadana waa kii maalinta fatxulmaka marxaban biumahani waa kii lahaa nimankii reer wafdi cabdilqays markay nabiga u imaadeen marxaban bilwafdi ayuu yili marxaban bilwafdi gayra khazaya walaa nadama waa kii lahaa nabi sal allah alay wasalam marka marxabantaas waa kelimood soo dhaweyn leh oo qiimo badan weeyaan ah, kelimood soo dhaweyn le wey qala xadathana abu nucayb alfadl qala xadathana sufyan thawri an abi isxaaq an hani bn hani an caliy bn abi alib radi allahu canhu qaal istadana camaaru cala nabiy camaar bnu yaasir radi allahu canhuma saxaabiyu ibnu saxaabi wa umuhu sumaya radi allahu canha shahiida awalu shahiida fi lislaam gabadh u horreysa islaamka dartiisa loo dilo xilligii gaaladu ay muslimiinta ay dhibaayeen ee ay cadaadinayeen diinta iyo islaamnimada iyo xaqa ay ku dilaayeen gabadhi horreysay la dilay abujahal lacanahu llah ninkaasaa dilay shahiid wey hooyadiis weyaan camaar hooyadiis acla nabiya nabiga alayh salaam buu idan weydiistay sala allahu alay waali wasalam fa carafa nabigaa gartay sawtahu sawdkiisi buu gartay qofkan hadli ee guriga taa hor taagan ee soo galaala inuu yahay camaar dadku isku mid maaha isku martabo iyo isku mansila iyo isku qiimo maaha faqaala nabiga wuxuu yihi marxaban soo dhawow bitayibi kii wanaagsanaayow ayib almutayabi ee la dahirayo huwa ayibun fii asaalatihi dabeecad ahaan iyo dhaqaan ahaan iyo muxuu ahaa xagga akhlaaqda iyo muru'ada dayib buu ilahay ka dhigay oo sidaasu dabeec fiicnadaasa loo abuuray oo ilahay uu ku abuuray haddana diintii iyo shareecadii baa tahdiibisay oo sii hagaajisay marka alطayibu asaala almutayabu bisharci sharcigana lagu tahdiibiyo lagu hagaajiyayo almutayib ee almudahar la dahirayo saxiixulisnaad wey xadiidku shaahid waxa weeya marxaba baaba kayfa radu salaam salaamta sidee loo radini qofkii salaamayey waan ogaanay iyo qaabka laisku salaamo haddana sidii looga jawaabo loo radiyo xadathana yaxya ibnu sulayman qaal xadathana ibnu wahbin qaal abaranii xaywa xaywa ibnu sulayman qaal xadathana ibnu wahbin qaal abaranii xaywa can cuqba afartadii la gaaro duruus kalaa jirte intaasaan kujoojeenana wallahu aclam sala allah wasalam ala nabiyina maxamed waala alih wasabi ajmain